martabadooda in la muujiyo dhowr shay buu ka hadli doonaa kowa waa alculamaa culammada oo la weyneeyo ahla alfadligii oo la weyneeyo iyaga oo laga hormariyo khayrkooda wixii ka soo haray majaalistoodii oo la kor yeelo laga kor yeelo wax allaale wixii laqwi iyo hadal aanan ficnayn ah oo dhanba wa idhaari martabatihim martabadooda oo la muujiyo min bayni annaas laga muujiyo qaala allahu tacaala iyadoo ilaahay uu ka hadlaya arrintaa wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qul waxaa dhahdaa nebi muxamedow hal yastawi ma siiman yihiin alladiina kuwa yaclamuuna garanaya kuwa wax garanaya ee cilmiga leh iyo ma siman yihiin wladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba garanaynin ma siman yihiin labadaa qolo marka qulka amarka ah in nabiga loo celiyana way dhici karaysaa in adiga lagula hadlayo oo lagu leeyahay qul ayuha lmu'min dheh qofka mu'minka ahow hal yastawi aladiina kuwii ma siman yihiin yaclamuuna wax garanaya iyo wladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba garanaynin oo macnuhu ay tahay qofka cilmigale iyo qofka jaahilka ah ma siman yihiin wax isku miisaan la saari kara ma kula tahay adigaa lagu weydiinayaa inamaa yatadakaru iyadoonba lagaaga jawaabin ilaahay baa subxaana wa tacaala raaciya jawaabtu waa iska macluum macnaha lagama jawaabin cid walbaa garan karaysa weeyaan qof wax garanaya qof aan wax garanayn isku miisaan ma aha isku martabad ma aha sidaa darteeda jawaabtii waa laga tegey maxaa yeele qof walbaa garanaya culimmadu yidhaahdaan inamaa yatadakaru markaasaa ilaahay wuxuu ina tusinayaa inayna isku derajo ahayn waxa lagu aqoonsan kare lagu garan karo inamaa yatadakaru waxaa ilaahay xusuusanaya oo ilaahay xusuustiisa badinaya ulul albaabi dadka caqliga u saaxiibka caqliga qof kalena waa qofka ilaahay yaqaana ee macrifo u leh weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala bilkitaabi wasunna wa can abi mascuudin waxaa laga wariyey magaciisu wuxuu ahaa cuqbata bni camrin alansariyi albadriy radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi yaum اlqawmu dadka waxaa tujinaya aqra'uhum likitaab اllah kooda ugu badiya kitaabka ilaahay fain kaanuu fi lqiraaati sawa hadday xagga akhriska isku mid ka noqdaanna faaclamhum bisunna sunnada nebiga ka ugu badiya fain kaanuu fi sunnati sawa hadday sunnadii isku mid ka noqdaanna faaqdamuhum hijra koodii hijro horreeyey ee soo hijrooday ama soo islaam horreeyey marka hadday fain kaanuu fi lhijrati sawa hadday hijradii iyo islaamnimadii iyo wax walba isku mid ka noqdaan waxaanan isku mid laga noqonaynin faaqdamahum sinan kooda daweyn kaasaa tujinaya walaa yaumma arajulu qofka laguma tujiyo walaa yaumma ma tujiyo alrajulu qofku alrajula qofka kale ma tujinayo fii sulطaanihi sulطaankiisa ku tujin maayo walaa yaqcudu ku fadhiisan maayo fii beytihi gurigiisana calaa isagoo yimid calaa takrumatihi sariirtiisa ku fadhiisan maayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa sida la isu tujinayo tartiibta xadiidkanna wuxuu ku yimid qolooyin saxaabo ahaa oo soo hijroodo nebiga u yimid ayaa waxay ahaayeen labaatameeye dhallinyaro ah markay laabanayeen ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay intay yidhaahdeen wax noo sheeg waanu baxayna aanba baxaynaa diinteenna wax ka midana sii nebiga calayhi salatu salaam erayadu ku yidhi buu ka mid aha xadiidkan marka yowmu lqowmu dadka waxaa tujinaya aqra'hum likitaab illaah kitaabka ilaahay kan ugu badiya kitaabka ilaahay ma xuruuftiisa mise waa macaanidiisa iyo axkaamtiisa iyo fiqiga ku jira culimmadu waxay odhanayaan waxa loola jeeda waa fiqigii axkaamtiisa waxa ku jira weeyaan maaha xuruufta oo keliya xuruufta ma aha maxaa yeeley xuruuftani macaani bay xambaarsan tahay axkaam bay xambaarsan tahay asbaabu nusuul bay xambaarsan tahay taqdiim iyo waxay xambaarsan tahay ta'khiir aayadaha ay kala horreeyeen ay kala dambeeyeen maki iyo madiine ay ku kala degeen wahayri daalik marka waxa la dhowraya ma aha xuruufta oo keliya ee waxa la dhowraya waxa weeyaan axkaamta ka dambaysa fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa hadday qiraa'adii isku mid ka noqdaanna fa aclamuhum bisunna sunnada kooda ugu badiya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fiqhigiisii iyo axkaamtiisii iyo wixii la mid ah fain kaanuu fi sunnati sawa taana haddii isku mid laga noqdo faaqdamuhum hijra koodii soo hijro horreeyey oo meeshaa waxay noqonaysaa hijradii waa waagii laga tegayey dhulka kale ee madiine la aadayay maka ilaa madiina laakiin haddii ay madiina ka noqotay beled islaam laa hijrata bacda alfatxi nebigu waatuu yidhi wax maanta ka dambeeya hijra ma jirta buu yidhi nebigu salawaatu ullah wasalaamu calayh hadday taasi dhacday markaa arrintaa meeshaas ayay ku baaba'day fain kaanuu fi lhijrati sawa hadday hijrada isku mid ka noqdaanna sida labaatanka dhallinyarada ee xadiidkan loo sheegay hijradooda hal mar bay wada ahayd hal marna waa wada noqdeen intaaba waa ka wada siman yihiin kitaabka ilahay isku mid inay ka yaqaanaan baa dhici karta sunnada nebiga isku mid inay ka yaqaanaan baa dhici karta xagga hijradii iyo wixii la mida waa ka siman yihiin maxaa la samaynayaa marka nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa markaa hadday intaasi isku mid ka noqdaan fain kaanuu fi lhijrati sawaa fa aqdamuhum sinan dadaa la fiirinaya waryaa noogu daweyn hebel adigana tuji sidaas weeyaan fuqahada waxay yidhaahdaan hadday dadiina isku mid noqdaan ka waran marka way dhici karaysaa waxay yidhaahdeen marka waxaa la dhowrayaa yaa reer le yaanse reer lahayn qofka reer kale ayaa tujinaya xaas leh yaa tujinaya kaan xaaska lahayn maxaa yeelay waxay yidhaahdaan fuqahadu markay ka hadlayaan madhab shaaficiyadiiyo kuwa la midka ahba maxaa yeelay qofkan guursaday qalbigiisu tuma'niinadu waa kaga badan tahay qofka kale sidaa darteeda marka qof kale waa la tujinayaa saasay yidhaahdaan intaa hadduu nebiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu alayh waxaynu tusinaysaa tartiibta cilmiga ah kitaabka ilaahay axkaamtiisa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fiqhigeeda qofka yaqaana waa laga hormarinayaa qofkaanan aqoonin uma bacda dalika la fiirinayaa kooda da'da weyn inaan hijro hadda ma jirto kooda da'da weyn baa la fiirinaya intaa hadday isaga mid noqdaan saasay marka dadku isu tujinayaan intaa hadduu nebiga inoo sheegay salawaatu wasalaamu caleyh laba shay buu inoo raacin doonaa oo ah gurigaaga haddii aad joogtid arrintaa shaqo kuma laha qofku hadduu gurigiisii joogo ama adigoo magaaladaadii jooga qof kale uu yimaado shaqo kuma leh arrintaa walaa ya'ummanna arajul qofku yuunan tujinin waaba loo diiday inuu tujiyaba alrajula qofka kale yuunan tujinin fii sulaanihi sultaankiisa ku tujinin macnu waa max meeshuu isaga ka taliya ee maamulo gurigaaga adaa maamula adaa rabu ah adaa rabu ah laguguma tujin karayo walaa yaqcudu talabaadna laguma fadhiisan karo fii beytihi gurigiisa haddii la yimid calaa takrumatihi sariirtiisii laguma fadhiisan karo ilaa biidnihi isaga idinkiisa mooyaane gogol guriga taallana kuma fadhiisan karaysid ilaa in lagu idmo mooyaane soo guduba soo fadhiisa haddii lagu yidhahdo waa fadhiisanaysaa haddii lagu soo dhaafiyo macnaheedu waa soo dhowo weyaan haddii lagu soo dhoweeyeyna kursi lagu dhigayna waa fadhiisanaysaa sariirta iyo inaad ku fadhiisatid iyo qolkii fadhiga inaad gasho qolkii la seexanaya inaad gasho laguma idmin haddii lagu idmo laakiin waa geli karaysaa khilaaf baa ka taagan cinda alfuqahaa oo waxay yidhaahdaan ilaa biidnihi dambe ma waxaa loola jeedaa walaa yujlasu fii beytihi calaa takrumatihi ila biidnihi miya mise xataa sultaankii waa soo hoosgelaya guriga in lagugu tujin karayo laba qowlba waa leeyihiinoo qole waxay yidhaahdeen gurigaaga qofaan adiga ahaynoo kaa tujin karaya maba lehba u ogolo ama ha u ogolaanin maya haddii ay qolo kalena waxay leeyihin haddii aad adigu idanto waa soconaysaa dhibna ma leh walidaalik ayaa qofka imaamka ka ah masaajidkii ama qofka waddankaa ka taliya ama qofka guriga iska leh waa maamulkiisii weyaan isagaa ka taliya meesha isagaana tujinayama ilaa inuu isagu fasaxo ogolaada mooyaane inuu ogolaado mooyaane maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ila biidnih rawaahu muslimun baa warinaya wa fii riwaayatin lahu waxaa ku soo arooray faaqdamuhum silman badala sinnan ay islaaman kooda horreeyey xagga islaamnimada wa fii riwaayatinna waxaa ku soo arooreeya umu lqowm qowmka waxaa tujinaya aqra'uhum likitaab illaah wa aqdamuhum qiraa'atan xagga qiraa'ada ka ku sii wanaagsan fain kaanat qiraa'atuhum sawa hadday isku mid ka yihiinna fayammuhum waxaa tujinaya kooda oo aqdamuhum hijratan soo hijro horeeyey fain kaanuu fi lhijrati sawa'na falyammuhum ha tujiyo akbaruhum sinan da'da kan ku weyn baa tujinaya wاlmuraadu bisulaanihina la yidhi waxaa loola jeedaa maxala wilaayatihi qofka meeshuu ka taliya weeyaan aw ilmawdic aladii yakhtasu bihi ama meesha isaga gaarka u ah takrumatihi la yidhina bifatxi taai ta'da oo la kordhigo iyo wa kasri raa'i ra'da oo la hoos dhigo takrimatihi la yidhaahdo wahiya maa yanfaridu bihi wuxuu qofku goonni u leeyahay weeyaan oo min firaashin ah gogol wa sariirin ama sariir ah wanaxwihima iyo wixii la mid ah wa canhu waxaa laga wariyey abi mascuud cuqba bni camrin alansaari albadri radi allahu tacala canhu waardaah qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam yamsaxu manaakibana fi اsalaa nebigu calayhi salaatu wasalaam garabkeennu simayey yamsaxu waa masaxayay manaakibana garbahayaga fi salaati salaada macnaha masixiddu wax kale loolama jeede garabka garabka kale inuu la siman yahay macnih mm-hmm. qofkan garabkiisa inuu garabka kale ku hayo ayaa la doonayaa oo uu la siman yahay oo midna midka kale uusan ka horaynin wayaquulu nebigu wuxuu dhahaya isagoo ficilkaana samaynaya istawu walaa takhtalifu war sinma oo ha kala dib marina salaada hadii aad gelaysaan safka yaan la kala dib marin oo qofna inuu aggaa iska istaago qofna aggaa istaaga safki kala hormaro oo kala dib maro oo safki kala horeeyo oo kala dambeeyo maya walaa takhtalifu ha kala dib marina oo markaa waxaa ka dhalanaya fatakhtalifa qulubukum qalbiyadiinnu inay kala tagaan qalbiyadiinnu ay kala tagaan macnaha masalada waa muhim weeyaan safka loo tagnaa hadii la simi waayo qalbiyadii kala tegaya weeyaan macnihi layaliyanii marka shaahidka xadiidka sababta loo soo qaatay waatan hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun xataa salaaddii baan lagu sinnayn oo safka hore ee imaamka gadaashiisa ayaa iska leh wax iska iskale waa kan layaliyanii ha isoo xigsado minkum idinka ulul axlaami dadka caqliga u saaxiib ah wannuhaa ee dhugga iska leh ee fiirada dheer ee cilmiga leh dadka ha isoo xigsadaan uma aladiina kadibna kuwa ha ku xigaan kuwa aladiina yaluunahum iyaga ku soo xiga uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga waxa u dambaynaya caruurta yaryar wey sida loo kala horeeye loo kala cilmi badan yahay baa loo kala hormarayaa rawaahu muslimuun marka nebigu calayhi salaatu wasalaam safka isagoo simaya ayuu sidaa oran jiray la yaalyani minkum ululaxlaami wannuhaa riwaayaddii kale waxay odhanaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa in ay saxaabada intooda cilmiga le soo xigsadaan si ay u saxaan salaadiisa oo nebigay u ilaaliyaan wa fii riwaayat wa qowluhu sala allahu calayh waalih wasalam nebiga uu yidhi layaliyanii wa huwa bitakfiifi nuuni layaliyanii la yidhaahdo nuunka oo la fududeeyo walaysa qablaha yaaun yana kama horayseeh wa ruwiya waxaa la wariyaa bitashdiidi nuuni layaliyannii weeyaan maca yaain qablaha layaliyani ha isoo xigsado ay wnuha mar haddii la yidhina alcuquulu weeyaan wa ululaxlaami la yidhina hum ulbaaliquun waa inta qaangaarka ah waqiila waxaa la yidhi ahlulxilmi waalfadli dadka xilmiga iyo fadliga u saaxiibka ah weyaan dulqaadka badan ee cilmiga leh ee dadkaasaa loola jeedaa dadkaasuu leeyay nebigu aniga ha isoo xigsadaan oo safka meesha hore ha istaagaan iyaga وعن cabdاللahi بن mascuudi radي الlه tacalى cnه qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه وalih وsلم wuxuu yidhi layaliyani minkm aniga ha isoo xigsado layaliyani ha isoo xigsado minkum idinka saxaabo yahay ulul axlaami dadka caqliga u saaxiiba wاnnuhaa iyo dhuga iyo fiirada iyo ama da'da waaweyn ama cilmiga leh ha isoo xigsadaan ثuma iyaga ha ku xigaan aladiina yaluunahum kuwa xiga wayaakum marka hadduu saddex mar nebiga sidaa ku celceliyo alaaan ayuu wuxuu noo dardaarmay nebiga calayhi salaatu wasalaam mowqifkeenna masaajidada inaannu ilaalinno oo wax maanta laynaga la'yahay nebigu wuxuu yidhi waiyaakum waxaan idinkaga digayaa idinka iyo wahayshaati alaswaaq buuqa iyo qaylada iyo gurxanka suuqyadii inaad la timaadaan masaajidadii masaajidada inaad la timaadaan xadiidkan waa fi saxiixi muslim fii riwaayati tirmidi waxay odhanaysay wa iyaakum wahishaati اlaswaaqi fi lmasaajid idinkiiyo waxaan idin kala digaya dhawaaqi suuqa inaad masaajidada keenta tukanaya ama qofbaa qur-aan akhrinaya hadalkaagii in uu noqdo wax ummaddii ama qur'aankii ka waswaasiya oo qur-aankii la akhrin waayo kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu salaadda la tukan waayo qofka adigaa marka hadhow mas-uuliyaddeedii xambaaraya ta kale alle subxaanahu wa tacaala na amray qur'aanka haddii la akhrinayo in la aamuso waida quri'a alqur'aanu fastamicuu lah waansituu lacalakum turxamuun haddii qur'aan la akhrinayo dhegaysta oo aamusa markaa waxaad mudantihiin in ilaahay idin naxariisto oo haddaan aamusi waayo oon dhegaysan waaya maxaa dhacaya raxmada cagsigeedaa dhacaysa ciqaab allah ka ratimaysa ciqaab allah ka ratimaya oo waxa kaloo dhici karaysaba salaadii qofkii inaad waswaas gelisaba buuqaagii qayladaadii uu la tukan kari waayaba waxaa kaloo dhici karaysa qayladaadii iyo qofkii qur-aanka akhrinaya hadalkiisii macnuhu inay noqotaba ay u ekaataba adoon ula jeedin walqow fiihi lacalakum takhlibuun mushrikiintii qureysheed markay qur'aanka maqleen nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam hadalladoodii iyo go'aankii ay gaareen baa wuxuu ahaa markuu qur-aanka akhrinayo idinna ka garab qayliya oo markaa lacalakum taqlibuun inaad ka qaalib noqotaan baaba dhici karaysa waxa la inoo diiday meesha nebigu ka hadlaya salawaatu wasalaamu calayh codkeenna inaan kor u qaadno oo allo wuxuu yidhi fii suurati alaadaab fii suurati alxujuraat markii laga hadlayay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiy wla tajharuu lahu biاlqowl kajahri bacdikum libacdin an taxbita acmaalukum waantum laa tashcuruun famaa baaluku qofka kalaamka ilaahay akhrinaya marka aad ka gabaqaylinaysid adiga intaasoo dhanba waxay ina tusinaysaa inaysan bannaanayn oy xaaraam tahay masaajidadii in lagu qayliyo maxaa yeele imaa qof baa tukanaya imaa qof baa qaylinaya caqliyan haddaynu dhowrno marka masalada caqli aynu ka dhigno qolaad marti qaaday gurigaagaad keentay ama inteennaba waxa ayna marti qaaday ra-isul wasaarihii waddanka maamulayay ama madaxweynihii ama boqorkiiba dheh raashinkii markuu inaga dharjiyey baanu istaagnoo qaylqaylayna meesha waanu buuqnay maxaad u malaynaysaa macquul idab idabdarro weeyaan ma gurigii boqorkaad ku qaylqaylin kartaa qofka xoogaa hadalka kor u qaada indhaha intaad fiirisaa indhaha ku gubaysaa halkan waa gurigii ilaahay marka wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allaahi axada masaajidadu waa beyt ilaahay adiguna martidii ilaahay baa tahay kama saxa can اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam xadiid macnihiisu uu mutawaatir yahay qofka masaajidka yimaada waa dayfkii ilaahay waxaqu calى اllahi an yukrima dayfah saasuu nebigu odhanaya ilaahayna wuxuu dusha iska saaray cid wax ku waajib yeelaysa ma lehe inuu karaameeyo dayfkiisa iyo martidiisa marka marti edab daran haddaad noqoto lagu karaamayn maayo marti edab daran maara looma helo adigu ha isku noqonin ilaahay baad gurigiisa joogtaa karaamee si laguu karaameeya adigana oo guriga ilaahay ku buuqin oo qaylaha la imanin sidaa darteedu nabiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa iyaakum idinkiya waxaan idin kala digayaa hayshaati laswaaqi suuqyada qayladoodii inaad beytka ilaahay la timaadaan rawaahu muslimun wa can abi yaxya wa qiila abi muxamedin sahl bni abi xamata radi allahu tacaala canh bifatxilxaa'i xafma marka la yerina xad oo la kordhiga almuhmalati wax dhibic aan lahayn wa iskaani thaa'i oo la reebo xadmah la yiraahdo almualafati saddex dhibic leh alansaariyi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi inalaqa cabdullah waxaa baxay cabdulaahi bna sahl iyo muxaysata bna mascuud ilaa khaybar bay aadeen wa hiya yowmaidin sulxun khaybara meeshii la oran jiray ayay aadeen magaalada madiine cabaar bay u jirtaa khaybar waxaa deganayd yahuud nebigay la heshiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh heshiiskana wuxuu ahaa bibacdi maa yakhruj dhulka waxaa ka soo baxaya in iyaga qayb laga siiyo qaybna nabiga ay siiyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeele ilaahay baa subxaana wa tacaala siiyey rasuulkiisa heshiis baa marka jiray ka dhexeeyey yuhuuddii meesha deganayd iyo muslimiinta oo wuxuu ahaa ganacsiga inuu dhex mari karo ay bannaantah wax dhibanaan la isu geysanoo lays ilaaliyo heshiiskaasay ku baxeen marka labadan saxaabo ah inalaqa waxaa tegay cabdulaahi bna sahl iyo waa muxaysata bna mascuud ayaa baxay ila khaybar bay aadeen wahiya yowmaidin maalintaasi khaybar sulxun bay ahayd heshiis baa lala galay khaybar lalama geline ahla khaybar baa lala galay oo waxay la macno tahay fii suurati yuusuf oo kale qisada ahayd was'al ilqaryata qarya maxaa laga weydiiyaa macna ahla alqarya loola jeedaa hmm, ahla alqarya weeyaan marka waa sidii oo kale weeyaan oo luqada carabiga waa ku bannaanta wa hiya yowmaidin maalintaana khaybar sulxun baa naga dhexeeyey fatafaraqaa labadii nin hadday meeshii tageen way kala tageen meel bay ku ballameen adna dantaada soo qabso anna dantaydaan soo qabsanayaa halkan baan noo ballanna hadhow halkanaynu ka wada ambabaxaynaa waa israacaynaa iyo haye iyo haye sidii baa lagu kala tegey fatafaraqa waa kala tageen faataa muxaysata muxayse ayaa yimid ilaa cabdilaahi bna sahal ayuu u yimid cabdulaahi bna sahal waa baxay dantiisii waa soo hor dhammaystay meeshii lagu ballamay buu yimid meeshii buu iska fadhiistay wuxuu sugayaa muxaysa isagoo meeshii fadhiyo oo sugaya ayaa loo yimid qolaa markaa dhaawac gaarsiisay yahuudi ka mid ah faataa muxaysata muxaysaa yimid ilaa cabdilaahi ibni sahal buu u yimid wa huwa yashxidu fii damih qatiilan isagoo oo burqanayo oo da'ayo fii damihi dhiiggiisii mm, qatiilan isagoo la dilay naftuna ay gabaabsi ku tahay welima dhimanin waase sakaraad waa sii dhimanaya naftaa ka sii baxaysa dhaawac xun oo la gaarsiiye darteeda marka dhiiggii baa sidaa u burqanaya isagoo sidaas ayuu u yimid hadduu u yimid ayuu markaa fadaafanahu uma qadama almadiinata intuunan duugin ayuu weydiiyey waryaa sidan kuu galay waa nin sakaraad ah waxba isagoonan u jawaabin ayuu dhintay sakaraad buu ahaa khaybar baa la joogaa meydkiisa in lasoo soo qaado awood looma hayo waana keligii mana soo qaadi karo gaadiid uu ku soo qaadana ma hayo meeshii buu qubuurihii tegey qabri buu u sameeyey waa duugay sidiibuu ku aasay waa soo ambabaxay keligii isagoo ah maxalushaahidka xadiidkii qisada loogama dan lahaa laakiin baabka waxa loo baabeeyey oo ah dadka waaweyn in la karaameeyo xataa hadalka lagu karaameeya bilowgiisa lagu ixtiraamo la kala dambeeyo islaamku waa diin kala dambayn ah fawda maaha marka wuxuu yidhi fadafanahu waa aasay uma qadima almadiinata madiinuu yimid fanalaqa cabduraxmaan ibna sahl cabdullahi ibna sahlkii la dilay walaalkii cabdiraxmaan ibna sahl ahaa yaa baxay iyo wa muxaysata ninkii la socday ee muxaysa ahaa cabdulaahi markuu dhimanayey ay magaalada wada tageen iyo wa xuwaysa oo iyaguna ahaa abnaa mascuud ila nebiyi bay u tageen sal allahu calayh waali wasalam fadahaba cabduraxmaan ninkii walaalkii la dilay cabdiraxmaan ayaa wuxuu damcay yatakallamu inuu hadalka bilaabo isagu inan wani walaalkii la dilay cabdulaahi baa la dilay waa cabdulaahi oo walaalkii ah ayaa la dilay cabdiraxmaan baa hadalka doonaya inuu bilaabo laakiin waa laga dawen yahay waa laga waawen yahay cabdiraxmaan ibnu sahl markuu damcay hadalkii inuu bilaabo faqaala nebiga la hadlo wuxuu ku yidhi kabir kabir ay macnaha ha hadlo ka weyn ka weyn weeyaan acطi اlkalaama alkabiir alkabiir ka weynsii ka weynsii weeyaan hadalka wa huwa axdaث markuu cabdiraxmaan damcayo inuu hadlo wa huwa axdaثu اlqowmi dadka kan ugu da'da yar buu ahaa wada socday marka isagaa damcay hadalka inuu hadlo maadaama walaalkii la dilay nebigana wuxuu ku yidhi maye ka weyn ka weyn sidaa darteeda fasakata waa aamusay fatakallama waa hadleen faqaala markaa qisadii gebagabadeedii waatan nebigu wuxuu yidhi taxlifuuna ataxlifuuna ma dhaaranaysaan watastaxiquuna ma mudanaysaan qaatilukum qaatilkiinni ma mudanaysaan macnaa inay khaybar ahla khaybar idinka dileen yahuudi inay idinka dishay ma dhaaranaysaan idinku hadda oo markaas yuhuud aannu sandulle kaga keenno qofkii dilay iyaga ama iyagaa idiin dhaaranaya idinkuna saasaad ku qancaysaan markaasu wuxuu yidhi rasuulka allow annaga maba aanan jooginayseennu u dhaaranaa haddaba haddaydan idinku joogin idin dhaaranaynin iyagaa idin dhaaranaya markaasuay ku yidhahdeen rasuulka allow waa gaalo oo waana yahuud weliba wax ka buhtaan iyo been badanna ma leh markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan inta ahaynoon idiin haya male aniga miyaad indhaha ku hayseen idinka qofkii dilay miyaad garanaysaan maya khalaas haddaba waa dhammaatay hawsha nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaa ka bixiyey geelii sadaqada ahaa iyuu diyadiisii ka bixiyey salawaatu ullah wasalaamu calayh muttafaqun calayhi maxal shaahidka xadiidka loo soo qaatayna waa kabir kabir qowluhu sal allahu alayh ali wasalam hadalka nebiga uu leeyahay kabir kabir macnaahu waxa weeyaan yatakallamu alakbar ha hadla ka weyn ka weyn ha hadla weeyaan marka haddii dadi meel isugu yimaadaan qofka weyn in la dhowro xaggiisa weeyaan adigu noo bilow hadalka nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray albarakatu maca akaabirikum barakaduba waxay ku jirtaa dadkiinna waaweyn marka saa la isaga dambeeyo وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر جابر بن عبد الله وتي أبيه عبد الله بن زيد لقد لي يوم أحد مركا wuxuu halkan nooga warramayaa dagaalkii uxud markuu dhacay waa tii dhaawac xun la gaarsiiyey saxaabadii toddobaatan laga dilay toddobaatankaasi uu ka mid ahaa cabdulaahi bni zayd oo ahaa jaabir aabbihi marka wuxuu leeyahay markii toddobaatanka la aasayey qabriga nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan qabri inta la qodi lahaa labalaba iyo saddex saddex buu nebiga u aasayey jamaaca waa bannaan tahay marka meesha waxaa laga qaadanayaa qabruljamaaciga waa bannaan yahay dad badan in hal mar la wada aaso haddii maalan uu dhaco beled bilaadda muslimiintii ka mid a ah ama goob ka mid a ah, cudur uu ka dhaco oo dadku ay dhammaadaan lama awoodi karayo hadday kun qof dhimatay kun qabri in la qodo waa adag tahay waxaase bannaan in xabaalo dhowr ah la qodo dadkiina laysla wada aaso waa bannaanta labo saddex afar shan toban in laysla aaso waa bannaanta laakiin su-aasha meesha imanaysaa waxay tahay koodee baa qiblada u xigaya waa su'aal su-aasha kale imanaysaa waxay tahay yaa loogu hormarinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud oo toddobaatanka ay ku dhammaadeen markii la rabay in la aaso nebigu waa weydiinaya calayhi salaatu wasalaam saddex iyo afartan laysla aasaya dhowrka qof wuxuu dhahayey koode ugu cilmiga badan qur'aanka ugu badiya haddii la dhaho hebel isagu hormarinaya isaguna qiblada ugu hormarinaya nebigu salawat ullah wasalaamu calayh meeshaa marka maxaad ka qaadanaysaa hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inaynan sinnayn marnaba وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وxuu يجمع mid kulmiya بين الرaجuلayn labo min qatla أxudin dadkii uxud lagu dilay ka mida yacni fi lqabri buu nebiga ku kulminayey oo toddobaatan hadday ahayd haddii laba laba loo aasay maxay noqonaysaa soddon iyo shan weeyaan haddii saddex saddex loo aasana waa dhowr iyo toban bay imanaysaaba Hmm. dhowr iyo labaatan bay imanaysaa marka sidaa darteeda nebiga calayh salaat wasalaam laba iyo saddexba waa u aasayey uma yaquulu marka nebiga calayh salat slam qabrigii la laqodo ee la dhammeeyo dadkii aasayey ee qodayey markay dhammeeyaan nebigu wuxuu dhahaya calayh salaat wasalaam ay noqoto in qabrigii la geliyo saxaabadiisu weydiinaya ayuhumaa labadan ama saddexdan aanu aaseenno koodee akaru akhdan lilqur'aani qur'aanka qaadashadiisa badnaa kodee ugu qur'aan badiyey waa lays yaqaanaa dadka hebel keena isaga faida ushiira lahu haddii nebiga loo ishaaro ila axadihima qadamahu isagu u hormarin jiray ila laxdi luxudka isaguu gelinayay marka labadooda saasaa loo kala hormarinaya qibladii isagaa la hormarinaya isagaa luxudkii la hormarinaya isagaana saasay noqonaysay rawaahu lbukhaariyu وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana اnabiya sala اllahu alayhi walih wasalam qaala nebiga alla wuxuu yidhi araanii fi lmanaami atasawak waxaan riyo ku arkay fi lmanaami ru'yadii aan ku arkay atasawaku anigoo cadayanaya bisiwaakin caday anigoo caday haysta oo cadayanaya ayaan arkay buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam aad bay u badnayd intuu cadayda nebigu salawatu اllah wasalaamu calayh fajaءanii rajulaani laba nin baa ii yimid axaduhumaa akbaru min alaakhar labadooda mid baa midka kale ka weynaa yay ahaayeen maxay ahaayeen inooma sheegin nebiga calayh salaatu wasalaam laakiin xagga da'da inay kala weynaayeen ayuu noo tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaduhumaa midkood akbaru waa ka weynaa min alaakhari fanaawaltu siwaaka markaan dhammaystay cadaygii ayaan fanaawaltu waxaan siiyey asiwaaka cadaygii alsqara ki yaraa xataa ru'yada fiiri nebiga calayh salaatu wasalaam sida loogu edbinayo faqiila lii ru'yadii gudaheedii baa waxaa la igu yidhi kabir ka weynsii macnaha fadafactuhu markaasaan u dhiibay ila alakbari minhumaa labadooda kii weynaa baan u dhiibay rawaahu muslimun baa wariyey musnadan wlbukhaariyuna tacliiqan maxaa yeelay cadaygu waa fadli weeyaan waa wanaagsan yahay waa khisla aad iyo aad u wanaagsan maadaama ay tahay qofka ahlulfadliga in la siiyo ama kibarka ah in la siiyo ayaa soo aroortay وعن أbي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi qاla رasuul الlahi slى الله عليه وآله وسلم rasuulka all wuxuu yidhi nebigu salawaaت الlah وaسلaaم عaليه xadiidkan wuxuu noogu tilmaamayaa shay aad iyo aad cadiim u ah waxa weeyaan marka nebigu leeyahay salawaaت الlah وaسلaaم عaليه إna min إجlaal الlahi عaزa وaجل ina min إجlaal الlahi tacaalى ilaahay weynayntiisa waxaa daliil u ah oo calaamad u ah oo shأni u ah ina min shacaa'iri tacdiim illaahi weeyaan ilaahay shacaa'irta ku tusinaysa weynayntiisa waxaa ka mid ah ikraamu dishaybi اlmuslim ciroole muslim ah oo la karaameeyo waxaamili اlqur'aani qofkii qur'aanka xifdisnaa oo la karaameeyo shardi baa ku xiranoo hayra alghaali fiihi wala aljaafi aanan qur'aankii ku xadgudbaynin kuna gabodfalaynin iyo ta saddexaad oo ah wa ikraamu di sulطaani in la karaameeyo mid suldaan u saaxiiba ah, almuqsiti cadaalad falaya suldaanoo dhan ma wada ehe suldaanka caadilka ah madaxda caadilka ah in la karaameeyo oo laga haybaysto oo la weyneeyo waxay ka mid tahay ilaahay weynayntiisa subxaana wa tacaala qofka da'da weyn oo la weyneeyo muslim weeyaan iyadana shardi in la weyneeyo ilahay weynayntiisay ka mid tahay qofka qur'aanka yaqaana ama cilmigii leh ee aanan ku gaboodfalaynin kana gaabinaynin cilmiga xaqiisana gudanaya in la weyneeyo ilahay weynayntiisay ka mid tahay xadiiun xasanun buu yidhi rawaahu abu daawuud ayaa warinaya imaam abi daawuud ayaa warinaya xadiidkuna duruq aad u tiro badan ayuu ku soo arooray waana saxiix weeyaan وعن cمر بن شhucayb waxaa laga wariyey عan أbيhi عan jadه cabdاللahi بn cمر بن cاas weeyaan radي الlه تaعالى عanهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi slى الlه عlيه وآliه وsلم rasuulka all wuxuu yidhi isagoo tilmaamaya nebiga salawaat الlah وaسalaamu عalيه ummadiisa isagoo tilmaamaya salawaat الlah وaسalaamu عalيه dadka isaga ka agdhow wuxuu yidhi nebigu salawaat الlah وaسalaamu عalيه laysa mina annaga naga mid ma aha na lagumana dhaqankeennana dhaqanna uma lihin arrimahan soo socda oo waa maxay laysa mina naga mid ma aha man qof naga mid maaha lam yarxam aanan u naxariisanin sagiirana keenna yar wayacrif aanan aqoonsanin sharafa kabiirana keenna weyn sharafta iyo qiimaha uu leeyahy aanan aqoonsanin naga mid ma macnuhu waa maxay dadku waa mid kaa yar iyo mid kaa weyn ayib ka kaa yarna inaad u naxariisataan la doonayaa ka kaa weynna xurmuu kugu leeyahay iyo weynayn ka kula mid ahna inaad u aqoonsatid isna wanaagga uu kula leeyahay marka islaamku waxaad meeshaa ka qaadanaysaa inay tahay diin raxma diin naxariis ah oo ka kaa yare kaa tabar yare kaa awood yare inaadan ku taagsanin eed u naxariisato meeshaa waxaa ku baxaysa mahmahdeennay ahayd miskiin unbaa miskiin la fuulo leh wax jira ma aha wax wanaagsanna ma aha ayib xadiiثu صaxiixu buu yihi rawaahu abu dawuud wالtirmidiy waqaala tirmidiy xadiiثu xasanu صaxiix wfii riwaayatina waxaa ku soo arooray cinda abi daawuud ahayd xaqa kabiirana wayacrif xaqa kabiirana keenna weyn xaqiisana aan aqoonsanin وcan maymuun bni abi shabiibi raximah اllah maymuun bni abi shabiib ninkii la ohan jiray ayaa wuxuu yidhi ana caaئiشhaةa radi allahu tacala canha um اlmu'miniina weeyaan mara biha saa'il min caaisha waxaa soo maray mid tugsanaya oo wax weydiisanaya faacطathu kisratan qisadan caaishay ku dhacday dhegayso faacطathu way siisay kisratan xoogaa muufo aho guriga taalla bay gabalka siisay wa mara biha rajulu caaisha waxaa soo maray rajulu nin baa soo maray calayhi iyaabun a dhar wanaagsanna qaba hay-ad iyo sharafna ay ka muuqato macnuhu waa maxay wakhtigaa haya mooyaane inuu tugsadaba ma ahayn qofkani dantaa badday mooyaane qof tugsadaba ma ahayn ka hore laakiin miskiin buu ahaa macni fa aqcadathu mina caaisha waa fadhiisisay fa akala gurigii meeshiibuu wax ku cunay faqiila laha dadkii baa la yaabay marka maymuun ibna abi shabiib caaisha muunan soo haleelin waa taabici muunan soo gaarin caaisha sidaa darteeda sanadkii inqiaac baa ku jiro sanadku waa daciif weeyaan laakiin qisadu waxay tilmaamaysaa inay kala fadishay ummina caaisha radiallahu tacaala canha labadii miskiine soo tugsaday oo kii horena aynan waxbaba aynan fadhiisinina intay intiisii siisay sidiisii uu ku dhaqaaqay ka dambe laakiin intii la siiyey fadhi u weheliyey isagu oo waa la soo dhoweeyey markaasaa faqiila laha iyadii su-aal loogu dhaqaaqo waxaa la yidhi fii dalika arrinka maxaa sidaa u yeelaysaa laba miskiinun bay ahaayeen midna waa fadhiisisay midna intii taa siisay buu iska dhaqaaqay faqaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi anzilu nnaasa manaasilahum anzilu nnaasa dadka dejiya manaasilahum boosaska ay leeyihiin dadka hala dejiyo macnuhu waa maxay kalla iimka ahe xunna ma mudna sharaf iyo qiimo uusan lahayn in la siiyo kii sharafta iyo qiimaha lahaana in laga qaadaa ma mudna sharaftii baan isku siba loo fahmaynin zamanka jooga maanta marka ma mudna rawaahu abu daauud baa wariye laakiin qaala wuxuu yidhi abu daauud maymuun ninka la yidhahdo ibna abi shabiib lam yudrik caaisha caaisha muunan haleelin laakiin waxaa jiray xadiid في muqadamati saxiixi muslim ku soo arooray imaam muslim uu warinayey wadakara muslimun fii awali saxiixihi tacliiqan buu ku sheegay qaala markaasuu wuxuu yidhi wadukira can caaishata caaisha waxaa laga sheegay radi allahu tacala canha qaalat inay tidhi amaranaa rasuulu اllahi sal اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuuna faray an nunzila annaasa dadka inaanu dejinno manaasilahum boosaska ay leeyihiin waxayna soo deliishatay aayaddii ku jirtay alle uu odhanayay subxaana wa tacaala wa fawqa kulli dii cilmin maxay ahayd caliim mid walba oo cilmi u saaxiiba mid ka sii sarreeyaa jira hmm, caliim baa ah marka dadku inay maraatib kale leeyihiin oo manaasil kale leeyihiin ayay daliil u tahay aayaddu xadiidkanna taasuu tilmaamayaa rawaahu waxaa sidoo kale warinaya wadakarahu abu cabdallah ninkii la ohan jira alxaakim fii kitaabihi macrifati culuumi اlxadiid waqaala xadiiثun صaxiixun sidaasuu yidhi abu cabdallahna وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qadima cuyaynata bni xisnin baa yimid fanazla cala bna akhiihi alxura bna qays qisadan waa qiso dhacday oo waagii cumar bna khaaab bay dhacday isagoo amiir almuminiina cumar cumar bayna ku dhacday radi allahu tacala canhu wa ardaa oo waxay ahayd cumar bni khataab oo amiir ah ayaa waxaa u yimid cuyayna bni xisb cuyayna bni xisb waa raggii muta'akhiriinta ahaa ee saxaabada ahaa laakiin waa nin iska reebaadiye ah waxaana lagu xaman jiray ragga munaafiqiinta inuu sheeko wadaag iyo haasaawo iyo waxla lahaa reebamiyiguna waa dad iska qallafsan oo laga yaabo inaysan garanaynin in qofka bini aadamka iyo sidii loola hadli lahaa iyo inaysan dadka manaasisha uu leeyahay aysan kala garanin baa dhici karaysa cuyo ibna xisni waa yimid oo cumar ibna khaaab amiir almuminiin abu sidan oo hadlay dhegaysa hadda qadima cuyaynata bna xisnin baa yimid fanazla cala bna akhiihi walaalkiibuu ku soo degey walaalkii wiilka uu dhalay ee la oran jiray xur bna qays ayuu ku soo degey wa kaana min annafar xur bna qaysna wuxuu ka mid ahaa qoladii yaraa alladiina kuwaasoo yudnihim cumar cumar uu soo dhowaysan jiray dadka culammada ah iyo dadka cuqalada cumar waa soo dhowaysan jiray oo khaasatan dadka culammada ah waxay ahaayeen dadka uu la tashado oo wuxuu dhihi jiray hadday mas'ale u timaaddo war maxaad u aragtaan kitaabka ilaahay sunnada nebiga cilmiga bal dib u dhowra taray ka siin jireen marka dadkaasuu la tashan jiray cumar radiallahu tacaala canhu ardaa xurr bna qays marka wuxuu ka mid ahaa kuwa xufaadda ah ee culammada ah ee cumar uu la tashada radiallahu tacaala canhu ardaa ee majliskiisa laga weynayu ka mid ahaa marka wa kaana wuxuu ka mid ahaa xur bna qays min annafar aladiina yudniihim cumar qoladuu cumar soo dhowaysto radiallahu tacaala canhu wa kaana wuxuuna ka mid ahaa min alqura qura'duu ka mid ahaa asxaabu majlisa cumar qolooyinka la fadhiista majliska cumar ayuu ka mid ahaa wa mushaawiratah iyo dadka la shawra kuhuulan kaanuu aw shubbaanan dadka ayagaa waxay ka koobnaayeen dhallinyaro iyo waayeen intaba way lahaayeen oo waxaa ka mid ahaa cabdulahi bn cabbaas oo dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa dhowriyo labaatan jir buu ahaa marka uu gogasha cumar fadhiisanaya radi allahu tacala canhu ardaa dhowr iyo toban wuu dhaafay labaatankii buu madaxa la galay faqaala cuyaynata libni akhiihi cuyay bna xisnin remiyi buu ahaa magaaladuu yimid wuxuu ku soo degay wiilku adeerka u ahaa qays bna xura bna qays ayuu ku soo degey markaasuu wuxuu yidhi adeerow waxaan rabaa cumar bna khataab adigaa iiga dhow majliskiisana taga ragguu la tashadana ka mid ah in aan la hadlaan rabaa ee mar aad u tegaysid ii sheeg anna aan kuu raace waa yahay marka wuxuu yidhi faqaala cuyayna akhiihi wuxuu ku yidhi yabna akhi laka wajhun adigu waxaad leedahay weji iyo garasho hada alamiir fasta'din lii iga soo idin qaad calayhi dushiisa faista'dana lahu cumar waa looga soo idin qaaday faadina lahu cumarna waa uu ogolaaday falamaa dakhala markuu u soo galay qaala wuxuu yidhi hiya bna khaaab waa waxaan sheegaynay hadal adag buu ku bilaabay hiya bna khaaab hoy kan ibna khaaab aho ina khataabu buu ku bilaabay amiir muminiin fawallaahi maa tucطiina اljazl markaasuu haddana eed iyo wuxuu ka horgeeyey dacwo oo wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaaranayaa maa tucطiina اljazl xoolo nama siisid cabaad weeyaan xoolo nama siisid buu ku yidhi walaa taxkumuu fiina biاlcadl cadaaladna naguma xukuntid anaga dhexdeenna eex iyo coqolaad la jirtaa faadiba cumar cumar oo reerkiisiiba waxay gacanta ku hayeen eber ka dhigay oo dhowraya islaamkii haddii sidaa lagu yidhi faqadiba cumar waa carooday xataa hama an yuqaca bih ilaa uu damcay cumar inuu garaaco ul buu wadan jiray cumar ushaasuu ku garaaci jiray dadka qaarkii ragga marka ilaa uu damcayba cumar an yuqaca bih inuu ushii la dhaco faqaala lahu lxur meeshan marka yaa weji gabax la kulmay xur bna qays maxaa yeele waa adeerkii cumarna waa amiir almuminiin majliskiisuu ka mid yahay xaggana odayaashii laga qadarinaya weyaan xagganna waa adeerkii isagaa u dhaxeeya inuu kala badbaadiyo weyaan maxaa lagu kala badbaadin karaa cumar waxa looga badbaadi karayo ee uu ku dul istaagaya hadal ma ah. waa kalaam allahi jala wacala haddii hadal ilaahay loo sheego cumar waa istaagaya kama weyne aayadda kamana weyne qur'aanka iyo sunnada toona xuru qays baa marka hadlo wuxuu yidhi yaa amiir almuminiin ina hada ina allaha tacaala qaala linabiyih ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku yidhi nebigiisa khudi alcafwa wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin khudi cafwa cafwiga qaado wamur bilcurf wanaaggana far waacrid can iljaahiliin jaahiliintana isaga jeeso waina haada adeerkaygan ma aragtaa min aljaahiliinu ka mid yahay nin xurmada uu leeyahay amiir almuminiin ma yaqaano saxaabadii xurmada ay leeyihiin ma yaqaano jaahil weeyaan isaga cudurdaar wallaahi buu yidhi xura bna qays baa hadlaya wallaahi maa jaawazaha cumar aayaddaa la xusuusiyey cumar muunan tallaabin xiina talaaha markuu akhriyey xiina e, talaaha markaan ku akhriyey buu yidhi calayhi dushiisa wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan cinda kitaab illah mid istaaga kitaabka ilaahay rawahu lbukhaariy wa can abi saciidin samrat bni jundubin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi laqad kuntu waxaan ahaa calى cahdi rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam ghulaaban fakuntu waxaan ahaa axfadu canhu nebiga mid wax ka xifdiya aayadaha qur'aanka ah samr bni jundub baa dhahaya famaa yamnacnii min alqowli ii diidi maaya halkan axaadiistii iyo aayaadkii iyo wixii oo dhanba in aan sheego ila ana haahuna rijaala hum asanu marka ixtiraamku weynankiisu leeyahay weynanku ixtiraamkiisuu leeyahay muttafaqu calayh وعn أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu yihi nebigu ma أkrma شhاab ma weyneeyo qof dhallinyaro ah shaykhan oday ma weyneeyo lisinihi da'diisa kuma weyneeyo ilaa qayad allahu ilaahay waa u diyaariyaa lahu kaa dhallinyarada ah man yukrimuhu mid isagana karaameeya cinda sinnihi markuu da'da gaaro qof weyn markaad ixtiraamto da'diisii oo kale markaad gaarto qofku ixtiraama adna ilaahay kuu sahlaya subxaana wa tacaala haddaad karaamayn weyso qofku karaamayn waayaad adna helaysaa wey macnuhu rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanu hariib wallahu aclam bisawaab